بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال الشيخ العلامة أحمد بن عمر الشاطري رحمه الله تعالى ما يجب للميت هذا متكان ما أي الذي كيو يجب هو ما واجبي للميت meydka waxyaalihii u waajibayey ayuu u baab yahay sheekhu markuu soo dhameeyey axkaamtii salaada halkan wuxuu uga hadli sheekhu raximah ullahu tacaalaa waajibaadka meydka iyo axkaamta janaasada meydku wuxuu ka mid yahay iyo geeridu qof walba ee nool waxa sugaya waa nihaayatu kulli xayin almowt nihaayatu kulli xayin qof walba ee nool meesha ugu dambaynaysa mahmaa taala cumruhu si kastoo cumrigiisu u dheeraado ugu dambaynta waa dhimasho un walidaalika nabigeena salى اllahu wasalam wabaaraka calayh wuxuu tilmaamay dadka qofka ugu caqliga badan waa qofka ugu xasuusta badan geerida dhimashada qofka aada u xasuusta una cibaadaysta mowdka wixii ka dambeeyay xisaabta iyo arrimaha ad adag ee qofka ku sugaya dhimashada ka bacdi qofka u diyaar garooba xasuusta ayaa ummadda ugu caqliga badan uu yihi nabigu salى اllahu calayhi wasalam xadiiskii imaamu tirmidi uu sunankiisa ku warinayey ayaa nabigu salى اllahu calayhi wasalam uu ku yihi alkayisu man daana nafsahu wa camila lima bacda almowt qofka caaqilka ah waa qofka naftiisa xisaabiya geerida wixii ka dambeeyana u camal fala u shaqaysta ee u cibaadaysta ummadda qofkaasaa ugu caqliga badan uu yihi rasuulku salى اllahu calayhi wasalam wاlcaajizu man atbaca nafsahu hawaaha doqonkuna waa qofka naftiisa waxay jeceshahay nafta iska raacsiiya hadday xan jeclaato iska xanta tuuganimo hadday jeclaato wax iska xada ee qof muumina in la dhibaateeyo hadday jeclaato iska sameeya wax walbee naftiisa jeceshaa naftiisuu ilaah ka dhigtay afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu waa qolada ilaahay uu yidhi ka waran qofkii ilaahiisii ka dhigtay hawadiisii iyo naftiisii naftiisaasuu caabudahay marka nebigu salى اllahu calayh wasalam wuxuu yihi walcaajiz qofka caajiska ah ee doqonka ah man atbaca nafsahu hawaaha waa qofka nafsadiisii raacsiya wixii naftu ay jeceshahay watamanaa calى اllahi اlamaani ilaahayna ka tamaniya yadadiilla waaweyn isagoo naftiisii caabudaya oo naftiisii ku mashquulay iyo shahawaadkii iyo dembigii ayuu ilaahay wuxuu ka tamaninaa wax weyn ilaahay inuu siiyo sida naxariista ilaahay jannadii ayuu haddana tamanina dariiqii jannadana ma hayo kaasaa ummadda ugu liituu yidhi nabigu sala allahu calayhi wasalam ugu caqliga liita leanna waxa weeye dariiqii marba haddaadan ku socan maba gaaraysid meeshii gurigaagu hadduu dhinaca bariga yahay dhinaca bari haddii gurigaagu yahay laakiin aada u socdaasho dhinaca galbeedka ama qorradhaca qorradhaca xaggiisa aad aad weligaa gurigaagi ma gaari ma gaaraysid gurigaagi lanno dariiqii gurigaba kuma socotid ulojeedada marka waxaa weeye qofku hadduu naftiisa wax walba oo naftu u qurxiso uu iska samaynayo dunuub iyo macaasi haddana uu leeyahay ilaahay jannadiisa uu tamaninayo waa qof waalan oo kale wey waa qof gurigiisii uu bari jiro gurigiina ka raadinaya dhinaca galbeed isaga sii socda waa tamarna waxaan tamaninayaa inaan gurigeyga gaaro tamani waxaan tamaninayaa gurigeyga inaan gaaro gurigiisii baryuu jiraa galbeeduna u socda marka walajeedada waxaa weeye mowdka maadaama uu yahay nihaayatu kulli xayin qofka ugu xasuusta badan ayaa ummadda ugu caqliga badan nebiga salى اllahu عalيh wasalam wuxuuna amray xasuustiisa inaan badinno akiruu min dikri haadimi ladaat badiya macaanka iyo dhallalaalka adduunyada midka idinka jari doona dhalalaalka adduunyada midka idinka jari doona waa mowdkee kaas xasuustiisa badiya uu rasuulku salى allahu wasalam wabaaraka calayhi walidaalika qof joogaysa meeshani ma jirto khayru khalqillaahi oo ilaahay ugu talagalay subxaanahu wa tacaala ummadda qofkoodu ka doortay inuu noqdo waa laga waday adduunyadii qof kaleo marka damac uu ka gelayo nolol ma jirto maadaama khayru khalqillaahiba ilaahay subxaanahu watacaala adduunyada uu ka waday kullu man calayha faan wayabqى wajhu rabbika duljalaali wاlikraam kullu shayin haalikun ilaa wajhah wax walbaa way baaba-ayaan way dhimanayaan ilaahay unbaa soo haraya subxaanahu wa tacaala dhimashadana laysku dayn maayee qof walba xisaab iyo arrimo waaweyn ayaa qof walba sugaysa nas'alu llaaha xusna alkhaatima ilaahay khaatimada hanoo hagaajiyo marka sheekhu halkan wuxuu ka bilaabi doonaa axkaamta meydka alladii midkii yajibu calaynaa annaga dusheenna ku waajibay kifaa'iyan wujuuban waajib ku waajibay waajibkaasoo kifaa'iyan si guud loo nisbeeyey waajib guud oo ummadda qayb ka midoo hadday u istaagto qaybta kale dembigii uu ka dhacay laakiin ummaddii oo dhan hadday waajibkaa ka wada fadhiistaan kulligood ay wada dembaabayaan lilmeyiti meydkan midka u waajibaya meydkaasoo almuslimi ee muslimka ah meydkaasoo algayri shahiidi shahiidka kayrkiisa hoo shahiid aan ahayn khamsatu ashyaa shan shay ruuxa meydka ah ee muslimka ah oo aan shahiidka ahayn oo dagaalka gaalada kii ku shahiiday aan ahayn waxaa muslimiinta si guud waajib ugu ah shan shay inay ku sameeyaan meydka ay ku sameeyaan ayaa waajib lilmeyiti almuslim la yidhi maxaa baxay alkaafir gaalku wax xuquuqa ah oo uu ku leeyahay dadka muslimiinta ma jirto aasid iyo mayrid iyo wax xaquhu ku leeyahay ma laha arrimaha soo socda xuquuq kuma laha isagu maadaama uu gaal yahay algayri shahiidi la yidhi maxaa baxay hadduu meydku uu ku geeriyoodo dagaalkii gaalada oo shahiid uu yahay dee markaasoo kale yacni in la mayro oo salaatuljanaaza lagu tukado waaba xaaraanba inay waajib tahay iska daaye xaaraanba way qof shahiida mana la dhaqi karo janaasana laguma tukan karo sharcigu ma ogola inay waajib tahay iska daaye diintanba ogolaynba waaba xaaraanba in maaragtaa salaatu janaaza lagu tukado ama la mayro qofkii shahiidka ahaa khamsatu ashyaa shan shay ayaa waajibay gasluhu gaslu lmeyiti meydkaas dhaqidiisii ayaa waajibay meydkaa muslimka ah oo shahiidka aan ahayn in la mayro waa fardulkifaa'i waajibu wa takfiinuhu takfiinu اlmeyiti meydkaas karfanintiisii ayaa waajibaysa waxaa kaloo waajibaya in la karfaniyana waajibu wa xamluhu xamlu اlmeyti meydkaa xambaaridiisiina waa waajib in la xambaaro ila alqabri dhinaca qabriga in loo xambaaro xambaarida iyadana waajib wasalaatu ku dukashadii calayhi calى اlmeyit meydkaas muslimka ah in isagana lagu tukadaahi waajibu wa dafnuhu aasidiisiina waajibu meydka muslimka oon shahiidka ahayn in la aasana waajib wey shantaas arrimood ayaa waajibaysa meydku hadduu yahay muslim aan shahiid ahayn gaslu lmeyiti haadaa midkani gaslu lmeyiti xukmu gasli اlmeyit meydka dhaqidiisii dhaqiddaa xukunkeedii arrimihii shanta ahayd oo meydka u waajibayey ayuu rabaa sheekhu inuu sii faahfaahiyo shuruudaha arrimaha shanta ay iska leeyihiin hadda sheekhu wuxuu inoo soo hormariyey meydka habka loo mayro habka loo dhaqo iyo waxyaalaha diintu ay shuruudaha ka dhigtay ee meydka dhaqidiisii aqallu gusli اlmeyiti meydka dhaqidiisii kan ugu yaraanta badan tacmiimu jasadihi jasadi اlmeyiti meydka jirkiisa kala gaarsiintiisii weeye bilmaa'i biyaha la kala gaarsiiyo ugu yaraan markii laga soo qabto waxa ugu yar oo waajibku uu ku dhacayo waa jirka meydka meel qallalan in laga ilaaliyo meel yaroo qallalan in laga ilaaliyo tintiisa ha noqoto yacnii jirkiisa ha noqoto qallayl uun ha laga ilaaliyo oo kulli biyaha la wada gaarsiiyo waa aqalu اlwaajib waajibka ugu yar oo markaa dadka muslimiinta waajibkii uu uga dhacayo tacmiimu jasadihi jirkiisii kala gaarsiintiisii wey jasadilmeyd bilmaa-i biyihii la kala gaarsiiyo waxba niyaduna shardi ma ahanoo meydka in la dhaqayo yacnii qofka dhaqaya inuu yidhaaho niyan la imanoo dhaqidan u niyeysana waxba shardi ma ah biduuni niya adigoo wax niya aan la imaan dhaqiddii meydku waa ansixi lannu meeshani weyseqaad aada weysey qaadanaysana ma ahan qubays aada iska suulinaysana ma aha qofka meydka marka la mayrayo wax niyo ahoo shardi ah ma jirto wa akmaluhu akmalu gusli lmeyti meydka dhaqidiisa midka ugu kaamilnimada badan kan ugu fiican oo sida ugu wanaagsan ijlaasuhu ijlaasu lmeyiti meydka soo fariisintiisii woy maa-ilan xaal meydku uu u iilanayo ilaa kafaahu meydka qadaadkiisa dambe iyo qoorqoortiisa dambe asagoo dhinac dhinac u leexanay inuu xoogaa soo toosiyo yacni meydkii ayuu intaas intuu ku dhego dhinaca surka ayuu wuxuu ka dhigayaa qof uu soo fariisinayo camal qof uu soo fariisanayo camal ayuu ka dhigi fadhi dhammaystiranna ma wada fariisinayo waa meesha sheekhu ku yidhi maa ilan xaal meydku u iilanayo ilaa qafaahu qadaadkiisa uu iilanayo waxaa la rabaa jiijiif dhinaca jiifka inuu xigo fadhi iyo jiif inta udhexaysaw ee saa usoo fariisine ee fadhi caadiya ma aha habkaas inaad samayso wa isnaadu dahrihi dahri اlmeyit meydka dhabarkiisii dhabarkaas tiirintiisiiw weliba dhabarka meydka dee markaad xoogaa sidaan aada usoo toosiso fadhi camal aad ku daydo meydka haddaadan tiirin waa dhacahay ila qof nafi ku jirto ma ahan waa dacfiga bini aadamka shalay midkii boodayey shalay midkii meel walba marayey waxaa weeye maro la gedgedinayo kale iska noqo qofkii qofkii m tabarta bini aadamku intay la eg tahay marka waa dhacayaaho waxaa markaa yacni waajib noqonaya in dhabarka meydka lagu tiiriyo muxuu ku tiirinaa ilaa rukbatihi jilibkiisa iyo wax lamida oo dhabarka saa uga celina haddii dhabarkii aan wax la saarin meydkii uu dhacahay wa isnaadu dahri lmeyti meydka dhabarkiisa dhabarkaa tiirintiisiiu oo muxuu ku tiirinaa ilaa rugbatihi jilibkiisa oo kale ku qabana saa ugu hayna si uusan gadaal gadaal uusan ugu dhicin intaas markuu sameeyo wa imraarulyaddi gacanta marmarinteedii weeye calaa badnihi badni lmeyiti meydka calooshiisii uu gacanta ka marmariyo gacantu wuxuu ka marinaa caloosha meydka isagoo wax yar tartiib riixriixaya caloosha yani maxaa riixriixiddaas iyo marmarinta xigmada laga leeyahay waxaa weeye lacalla wixii caloosha meelahan ku joogsayey oo soo bixi lahaa inay hadda soo baxaan oo dhinaca dabada ay ka soo baxaan waxaa la diidayaa markii la karfaniyo kabacdi inay wax ka soo baxaan saxara iyo waxyaalo lamid ah inay ka soo baxaan wixii hadda soo bixi lahaa adigu isku day inay hadda soo baxaan adigoon xoog u riixaynin tartiib adoo u masaxaya calooshiisa wixii fududoo soo baxaya markaas ha soo baxa waimraaru lyadi gacanta marmarinteeda way calaa badnihi badni lmeyti meydka calooshiisa la marmarinayo uma markaa kabacdi markaa caloosha sidaa u marmariso gaslu saw sawatay lmeyd meydka labadiisa cawro labadaa cawro dhaqidoodii way bikhirqatin calal lagu dhaqo gacanta waxaad ku xiranay marad ku duuduubanay la waxaa la rabaa in loo astajeeyo koo waxaa laga bilaabaya astajadi astajadii sidii qof nool oo kale lagu astajeynayo saasaa meydka loo astajaynaa markaad u astajaynaysidna gacanta waxaad ku xirane calalaad ku duubane ama galofisaad gashan galofis gasho ama calal ku duuduubo si aad ugu astajayso meydkii uma markaa ka bacdi tandiifu asnaanihi asnaani اlmeyti meydka ilkihiisii ilkaha nadiifintoodii wa anfihi anfi lmeyti meydka sankiisii sankaas nadiifintiisii laakiin maxaad ku nadiifinee bikhirqatin ukhra calal kale ama galoofis kale wey kii aada ugu astijeysay calalkii ama galoofiskii aada ugu astijeysay iska bixi mid nadiifa gasho ilkahaasaa u mari waa u cadayid wey qofuu cadayaad iska dhigi fartaada sidaa ilkaha ugu marmarine sanka ayaad maaragtaahay haddana u nadiifine waxyaalaha kuga jiro qashan iyo hadday wax uga jiraan ama diif iyo malax iyo waxuun hadday wasakhuhu ay uga jiraan sanka ayaad sanka haddana ka nadiifine waa habka ugu fiican waa intaan dhaqidii la gaarin waxaasoo dhan dhaqidii oo dhan intaan la gaarin ayaa habkaas markaa la samayn wa udunayhi wa tandiifu udunayhi meydka labadiisa dhegood labadaas dhegood nadiifintoodii labada dhegood haddii wasakh iyo waxay uga jiraan farahaad u gelgeline wixii wasakhaho markaas meeshan saaran ayaad ka nadiifina uma markaa ka bacdi intaas markaad samaysay oo meydkii aad u asajaysay oo markaa yacnii aada waxyaalihii qashanka ah sanka iyo dhegaha iyo ilkaha iyo wixii ku jira o dhan aad ka nadiifisay uma markaa kabacdi towdiatuhu towdiatu lmeyti meydka u weyse wey markaa kabacdi waxaad bilaabi weysaqaad weysaqaadaad soo bilaabi weysaqaadkii sidii kalxayi qof nool sidii u weyse qaadan jira habkii oo kale aad ugu weyse calacalahaad u dhaqi labada calacalood ayaad u dhaqi waxaad u samayne almadmada wاlistinshaaq sandaarsi aad u samayne waa u luqluqe ilkaad biyo u geline biyahaas marka isagana saanad madaxii uusoo soo si biyuhu aysan uga cararin eed markaas saas leedahay waa u luqluqi markaas kabacdi aad wejigii aad dhaqi markaa kabacdi waa habkii sidii qofka noolaay uma markaa kabacdi markii weysaqaadka aad u dhammaystirto tacmiimuhu tacmiimu اlmeyti meydka kala gaarsiintiisa wey bilmaa biyo la kala gaarsiiyo halaaثan saddex goor in biyaha la kala gaarsiiyo saddex goora biyaha maaragtaa dhammaan a korkiisa la kala gaarsiin maca sidrin gob micigiisana biyaha la kala gaarsiiyo gobkaasoo fi luulaa fi lmarati marka dhexdiisa ahaaday maradaasoo aluulaa ee ugu horeysa marka ugu horeysa biyaha waxaad ku daree gob hadde gobku waxaa weeye waa waagii hore saabuunaha iyo shaambadu iyo aysan soo bixin markaasaa geedkan gubka ah caleemihiisa inta la qalajiyo la tumo wasakdu aada u jaraa geedka gubka ah waa sida saabuun oo kalea laga dhigan jira booskiisii hadda waxaa sameynaya saabuun iyo shaambo iyo ayaad marka hore meydka wasakhda jirkiisa saaran ayaad uga mayri wa qaliili kaafuurin wa maca qaliili kaafuurin kaafuurka waa udug bahal carfayahu udugaas yar micigiisa ayaa biyaha loogu dhammaystiray udugaasoo fi lakhiirati fi lmarati alakhiirati marka ugu dambeeyana oogaa catar iyo kaafuur iyo udug iyo ayaad ku dariyo jirhkiisa dhan aad ku daadaadine marka ugu dambeysa dhaqidda ugu dambeysa habkaasi nidaamka waa nidaamka sunnada ahee ugu fiican oo meydka markaas loo mayrayo oo loo dhaqayo takfiinu اlmeyiti haadaa midkani xukmu takfiini اlmeyit meydka karfanintiisii karfanintaas xukunkeedii wey halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay qeybtii labaad oo meydka u waajibayay oo ah habka loo karfaniyo meydka habka loo karfaninayo aqalu takfiini اlmeyiti meydka karfanintiisa kan ugu yaraanta badan satru jamiici jasadihi jasadi اlmeyd meydka jirkiisa jirka dhammaantiisa asturidiisu siwaa ra'si lmuxrimi qofkii xajka iyo cumrada soo xirtay madaxiisa madaxaas wixii ka soo haray la asturo wa wejhi lmuxrimati gabadhii soo xarmatay xaj ama haddii kale cumro soo xarmatay wejigeeda wixii ka soo haray in jirka dhan la asturo bithawbin marana lagu asturo maradaasoo waaxidin ee keligeeda hal maro oo keligeeda waa inta waajibku ku dhacayo waajibku inta uu ku dhacayo ugu yar sheekhu wuxuu ku yidhi qaabka karfanta loo gelinayo waa jirka meydka dhammaan in la wada qariyo ilaa meydku haddii xaj uu u xirnaa ama ay cumra ay u xirnayd hadduu nin raga yahay madaxiisa lama asturay wuxuu la mid yahay kalxayi almuxrim qofkii noolaa oo xajka u xirnaa sidiisii axkaamtiyaa la ilaalin leanna qofku hadduu nool yahay xajna uu xiran yahay ama cumro uu xiran yahay nin raga uu yahay madaxa inuu asturo xaaraamay ahaan jirta walidaalika xilligii nabigeena salى اllahu calayhi wasalam ninkii hashiisa ka dhacay oo xajku markaa uu u xirnaa oo sidaa ku geeriyooday nebigu salى اllahu calayh wasalam wuxuu yihi laa tukhamiruu ra'sahu madaxiisa ha daboolinina wuu yihi nebigu salى اllahu alيh wasalam nin xaj u xirnaa oo saxaabiya oo neefkii geela ah oo saarnaa ka dhacay sidaana ku geeriyooday madaxiisa ha daboolinina saasuu yihi nebigu salى اllahu alيh wasalam marka lama daboolayo qofka meydka madaxiisa karfanna loo dhoweyn maayo hadduu xaj u xirnaa ama ay cumra ay u xirnayd waxaa kaloo la mid ah haweeneyda haweeneyda haddii iyadana xaj ay u xirnayd ama cumra iyadoo u xiran sidaas ay ku geeriyootay iyadana wejiga lagama daboolayo waxay la mid tahay sidii habkii ay noolayd oo kale oo markii noolaan jirtaba inay indhashareer qaadato iyadoo xaju u xiran yahay ama cumro ay u xiran tahay xaaraam ay ahaan jirto haddana markay dhimatay kabeacdi marka la karfaninayo iyadii xajkii ku dhimatay ama cumradii ku dhimatay iyadana wejigeedii waa la bannayn oo wejiga lagama daboolayo wa akmaluhu akmalu takfiini ilmeyd meydka karfanintiisa midka ugu kaamilnimada badan sida ugu fiican sida ugu fiican ee sunnaha waafaqsan satruhu satru lmeyti meydka asturidiisii weeye bihalaaثi lafaa'ifa saddex go' lagu asturo fi dakari ninkii dhexdiisana lagu asturo saddex go' meydku hadduu nin yahay sida sunnada ah ee nabigeena salى اllahu waslama wabaaraka calayhi uu sunneeyeyoo ka sugnaatay waxaa weeye waa saddex maro in lagu asturo saddexdaas maro marka waxaa weeye maro kasta keligeed waa inay asturi karto jirkiisa saddexda maro maro kasta oo ka mid ah waa inay ku filnaan karto keligeed tan labaad iyadana sidoo kale tan saddexaad saddexdaa maro maro walbaahi ay asturi karto ayaa sunno ah in meydkii hadduu rag yahay lagu duuduubo walifaafatayn laba maro way asturkiisa meydka in lagu asturo iyo wa isaarin iyo hoos ama macawis iyo wakhimaarin shaash iyo waqamiisin khamiis kaasoo fil unhaa haweenayda dhexdeeda ahaada haweenayda hadday dhimato habka nabigeennu jideeyey sala allahu calayhi wasalam oo loo karfaninayo waxaa weeye waa laba maro oo mid walibaahi goonideeda ay ugu filanta laba maro jirkeeda dhammaan yacni mid walbaa ay asturi karto labadaas maro waxaa iyada ziyaado u ah oo dheeraad u ah izaar isaarka waxa weeye waa karfantii oo dhexda looga xiray karfantiga sidii macwiis oo kale dhexdaa looga xiri yacni meesha xudunta ilaa xudunta wixii ka hooseeya ayaa dhexda looga xiri waxaa looga dhigay macawiis camal iyo wakhimaarin shaash shaashkana waxaa loola jeedaa karfantii oo cad ayaa madaxa loogu duubi sidii shaashka ay u saaran jirtay haweeneyd markii nooleedoo kale karfantii oo cadaa qayb inta laga dilaaciyo ayaa shaash camal looga dhigay oo madaxa loogu duubi waxaa intaas haddana dheeraad u ah wa qamiisin qamiiska maxaa loola jeedaa waa karfantii oo dirac camal ama cabuur camal looga dhigayo karfantii oo qaabkii cabuurkii ama diricii camal looga dhigayo oo la dhex gelinayo intaas markii lagu sameeyaa laba go' haddana lagu sii doodoobi intaas markii lagu sameeyo ayaa laba go' haddana lagu soo doodoobi waa haweeneyda qaabka loo karfaniyo waa qaabkii yacni gabadhii nabigeena salى اllahu waslm wbaaraka calayhi zaynaba bintu rasuuli اllaahi salى اllahu calayhi wasalam habkii nabigu uu yihi ha loo karfaniyo waa nidaamkaasi wey xamlu اlmeyiti haadaa midkani xukmu xamli اlmeyt meydka xambaaridiisii xambaaridaas xukunkeedii wey halkan sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay haddana axkaamta meydka marka la xambaarayo habka loo xambaarayo yaxsulu xamlu lmeyiti meydka xambaaridiisii wuxuu ku xasilaa biayi hay-atin qaab kasta oo loo xambaaro hay-adaasoo tusamaa lagu magacaabi karo xamlan xambaarid lagu magacaabi karo qaab kasta oo xambaarid lagu magacaabi karo ayaa loo xambaari karaa meydka noocuu doono ha noqdo wuxuu marba hadday xambaarid yihiin qaabkii la doono ayaa meydka loo xambaari karaa wa taxrumu waa xaaraan hay-adu qaabka loo xambaarayo meydka xaaraan wey in kaanad haddii ay tahay hay-ada qaabka loo xambaarayo musriyatan hay-ad iyo sida hadday tahay laakiin qaabku hadduu noqdo meydka loo sido qaab ay ka muuqanayso dhaqan ahaan iyo sid meydkii la yasayo waa xaaraan markaas qaab iyo sida in meydka loo xambaaro xaaraan wey oo maalan waxaa ka mid a qaabka loo xambaarayo sida in lugihiisii la kor mariyo marka la xambaarayo meydka qabriga loo xambaarayo lugihiisii in la kor mariyo madaxiina la raariciyo qaabkaas loo wado xaaraan wey taasoo kale qofka muslimka ah ixtiraam iyo xushmad wuxuu leeyahay intuu noolaa xushmadii uu lahaayoo kale ayuu yeelanayaa markuu geeriyoodo ka bacdi marka qaabab fool xun in meydkii loo xambaaro oo yasidu ay ku jirto waa xaaraan lama ogolaba waxaa la mid a ah sidaasoo kale in dembiil oo kale qaabkeed lagu dhex rido inta laysku jebiyo dembiil lagu dhex rido saan loo qaado oolaa xagga qabanna xaggan qabo waa xaaraan waxyaalaha noocaas oo kale ah in meydka habkaas lagula dhaqmo ow amashe yukshaa looga baqayo minhaa min tilka alhay-ati ama qaabkaas loo xambaarayo looga baqayo assuquudu dhicid looga baqay ama qaab waxaa loo xambaaray inuu meydkiiba fakado oo dhulka uu ku dhaco qaab looga baqayo ayaa loo xambaaray xaaraan wey iyadan arkaanu salaati calى اlmeyiti haadihi midani arkaanu salaat salaada arkaanteedii weeye cala almeyiti meydka lagu tukanayo halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadlay qaabka loogu tukado salaada janaasada meydka loogu tukanayo arkaanu salaati salaada tiirarkeedii cala almeyiti meydka lagu tukanayo sabcatun toddoba tiiru arkaanta janaasada meydka salaada lagu tukanayo toddoba rugni ayay iska leedahay anniyatu rugniga ugu horeeya niyadii wey koow niyo la-aan camal ansaxayaa ma jiro maadaama waxani ay salaad yihiin salaaddaa janaasada niyo la-aan hadduu iska galo ma ansaxayso muxuu niyeysanaa naweytu salaata calىa hada اlmeyt waxaan niyeystay meydkan inaan ku dukado naweytu asalaata calىa hada اlmeyt ama wuxuu leeyahay naweytu salaata calىa man xadara meydkan meesha soo xaadiray ayaan niyeystay inaan ku tukado ama naweytu salaata calىa man sallaa calayhi اlimaamu qofka imaamku ku dukanayo ayaan ana niyeystay inaan ku dukado hadduu qaababkaas ayuu niyeysanaa marka uu doonayo salaada janaasada inuu tukado niyadaasna waa rugni hadduu ka tago salaadii janaasada ma ansaxayso wa arbacu takbiiraatin afar takbiirood wey arkaanta janaasada waxaa ka mid a ah afar takbiirood oo ay ku jirto takbiirat lixraamki takbiirtii xirashada oo salaada janaasada lagu xiranayay xisaabta waa lagu deri waa ku jirtaa ayado walqiyaamu istaaggii istaaggaasoo cala alqaadiri qofkii awooday dushiisa ahaaday hadduu qofku awoodi leeyahana inuu salaadii janaasada istaag ku tukado waa waajib rugnigu isagoo janaasadii istaag ku tukan karaa hadduu fadhi ku tukado ma ansaxayso oo sidii salaadihii faradka ahaa oo kale wa qiraa'atu lfaatixati faatixada aqrinteediiu bacda ixda takbiiraati takbiiraadkii afarta ahaa mid ka mida ah ka bacdigeed qiraa'adii faatixadii la aqriyo arkaanta waxaa ka mida salaada janaasada in faatixadii la aqriyo takbiiraadkii afarta ahay mid ka mida gadaasheed in la aqriyo de marka mid ka mida maxaa loola jeeda oo waajib ma aha miya yacni in la akriyo bacda takbiirati اlأuulى sida kutubteennii hore inta badan aanu ku soo qaadan jirnay takbiirta ugu koow markii salaada aad xiratay janaasada allahu akbar takbiirta ugu horeysa ka bacdi in faatixadii la akhriyo waajib ma ahan miyaa sheekhu wuxuu yidhi takbiiraadkii afarta ahay kii aada doonto ku xiji faatixada takbiirka labaad ka bacdi ka dhigo kan saddexaad ka ka dhigo yacnii nidaamkaasuu sheekhu isagu rajaxay masaladanna waa masalo khilaafiya beyna culamaaء shaaficiya culamada shaaficiyada waxay isku khilaafsan yihiin faatixada salaada janaasada marka la akhrinayo takbiirta ugu horeysa miyaa waajiba in lagu xijiyo mise takbiirta labaad iyo takbiirta saddexaad ka bacdi waan akrin karaa sheekhan hadda isagu wuxuu maray dariiqa ah in la akrin karo faatixadii takbiirta labaad saddexaad afraad ka bacdi in la akriyi karo waxaa sidaas oo kale rajaxay alimaamu الnawowi fii kitaabihi alminhaaj wa fii kitaabihi almajmuuc labadaas kitaab oo imaamu nawowi raximah اllahu tacaala uu iska leeyahay minhaajka matnigiisii matniga manhaajka saan oo kale ayuu imaamu nawowi ku rajaxay waxaa kaloo sidaas oo kale uu ku rajaxay masaladan in takbiiraadka afartaa middii la doono faatixada lagu xijiyi karo kitaabkiisa majmuuca ah labadaa kitaab isaguna alimaamu nawowi raximahu اllahu tacaala wuxuu maray dariiqa uu maray sheekhan isaguna axmed ibnu cumar ashaadiri raximahu اllahu tacaala wahada huwa raajix sidaasaana raajixoo shaaficiyada dhexdooda ku raajixa takbiiraة اlأuulى ka bacdi in la akhriyo faatixadu inaysan waajib ahayn ee ayu takbiiraad midii la doono in la akhriyi karo waa sida nawowi uu manhaajka iyo majmuucaba uu ku rajaxay wasalaatu ku salintiiu calى الnabiyi nabiga lagu saliyo salى اllahu waslama wbaaraka calayhi bacda takbiirati takbiirtii ka bacdi nabiga lagu saliyo salى اllahu calayhi wasalam takbiirtaasoo athaaniyati ee labaad takbiirta labaad ka bacdi waxaa arkaanta salaada janaasada ka mida salliga nabiga in lala yimaado salى اllahu wslm wbaaraka calayh haddii laga tago ma ansaxayso haddii laga tago ma ansaxayso salaadii janaasada waducaau ducadii weeye lilmeyiti in meydkii loo duceeyo waxyaalaha arkaanta salaada janaasada ka mida waxaa weeye meydkii in loo duceeyo weliba duco caama ma kaafinayso allahuma kfir lilmuslimiina wاlmuslimaat meeshii laga rabay ilaahu meydkan u naxariiso wuxuu yidhi allahuma kfir lilmuslimiin wاlmuslimaat ma ansaxayso salaadaas janaasada duco khaasaa la rabaa meydka waa shardi duco khaasa inuu u duceeyo allahuma kfir lihada اlmeyit inuu yihaa ama allahuma allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu waa inuu yihaaho damiir ama ha ka dhigo ama ism daahira ha sheego ama ismul ha sheego waxyaala uun tusinaya ducadu inuu isaga ula jeedo meydka waa shardi waxyaala tusinaya inuu ducada isaga ula jeedo laakiin inuu duco caama iska akhristo allahuma اkfir lilmuslimiin wاlmuslimaat alaxyaa minhum walamwaad oo cumuumkaasuu soo dhex geli ma ansaxayso duco khaasa waa inay ducadu noqoto ugu yaraanna allahuma arxamhu ugu yaraan inta waajibka uu ku dhacayo allahuma arxamhu inuu yihaaho waa ducada ugu yaro waducaaءu ducayn weeye lilmeyiti meydka in loo duceeyo bacda takbiirati takbiirta ka loo duceeyo takbiirtaasoo aلthaaliثati ee saddexaad takbiirta saddexaad ka bacdi isagana waxaa ku xiga lagu xijinaa ducadii meydka waلsalaamu salaamu naqsigee rugniga ugu dambeeya waxa weeye markii takbiirtaa saddexaad uu markaa meydka u duceeyo kabacdi inuu salaamo noqsado salaamo noqsigaas marka waa rugniga ugu dambeeya salaada janaasada dafnu lmeyiti haadaa midkani dafnu lmeyiti xukmu dafni lmeyiti meydka aasidiisii aasidaa xukunkeedu halkan sheekh raximah اllahu tacaala wuxuu uga hadli meydka aasidiisa axkaamteedii iyo qaabka loo aasayo iyo habka ugu wanaagsan oo meydka sharcigu uu jideeyey in loo aaso aqalu dafni اlmeyiti meydka aasidiisa kan ugu yaraanta badan an yakuuna waa inuu ahaado dafnigu aasidu fii xufratin god dhexdiisa waa inuu ahaado xufradaasoo tagtumu qarin karta raa'ixatahu raa'ixata almeyt meydka raa'ixadiisa iyo karkiisa waxyaalaha karkaahoo ka soo boodaya waa inuu godku uu qarin karo wa taxrusu xufradaasi ka ilaalin karta hu meydka min asibaaci bahallada iyo dugaagta markaa faaganayana ka waardiyeyn karto god dugaagku uusan gaarin oo bahalladu aysan qodan karin waa in la gaarsiiyo godka heerka in la gaarsiiyo waa ugu yaraan ugu yaraan inta ugu yaray la dhihi karo dadkii muslimiinta waajibkii aaskan meydka wuu ka dhacay waa in heer godka la gaarsiiyo raayaxadii meydka aysan ka soo uraynin haddana sidaasoo kale bahalkuna uusan faagan karin bahalku intuu qoto uusan faagan karin wahaadaa nihaayatu kulli xayin qof walboo noolna sidanaa u dambaynaysa oo waxaa weye godkaasaa lagu gelin qofkii xaragoonayay oo qayliyey oo hadlayey halkaasaa lagaga soo dhaqaajin intaasoo kiintaal oo caro ah ya intaasoo kiintaal oo carro ah ayaa lagaa soo saro marinayo waxa isku harayana waa adiga iyo camalkaagii adiga iyo camalkaagii ayaa isku haray ninkii shaacirka wuxuu yidhi watansaana alaxibatu bacda cashri waqad sirnaa cidaama baaliyaati watansaana alaxibu yidhi dadkiina jeclaa weyna halmaamayaan bacda cashri toban maalmood qofka ugu roon tobankaas maalmoodaa la sheegsheegi toban maalmood qofka ugu roon toban maalmood la sheegi toban maalmood kabacdi qof walba adduunyadiisu iska dhaqanahay adiguna halkanaad isaga jirtaa godka toban maalmood kabacdi qof ugu roon qof walba tiisuu kaa raacana marka qof walba adigu naftaadii meel kusoo soo sheeg qof walba naftaadii iyo meeshaa marjica iyo nihaayada ku ah qof walba inaad saacad walba aada ku taagnaato mowdkuna sidiisaba boqolkiiba boqolkiiba sagaashan iyo sagaal wuxuu ku yimaadaa calىa gayri miicaad wa calىa gayri cilmi boqol kiiba sagaashan sagaal wuxuu ku yimaadaa adoon ka warqabin adoon ka warqabin ayuu iska imaan qof dee si khaasa oo way jiraan oo ilaahay uu ku karaamaynayo oo manaam iyo hurdo iyo lagu tusayo oo laleeyahay waktigaagu u dhammaaday waktigaa waa dhammaaday uu jira qofuu ilaahay ku karaamaynayo boqol kiiba sagaashan iyo sagaal laakiin qofku isagoon ka warqabin ayuu iska soo degi maalin aadan filayn saacad aadan filayn ayuu inta badan meydku imaana inta badanna dadka geeriyooda qubuuraha ku jira waxaa weeye waxay geeriyoodeen wakti aysan filayn qof adduunyadiisa u ordaya qof adduunyadiisa raacanaya qof ka fekerayay mustaqbal degsanayay laba sano saddex sano kabacdi wuxuu samayn lahaa ayaa waktigiisii dhammaaday mana is isaguna wuxuu ka shaxayaa saddex sano kabacdi maxaad samaysaa laba sano kabacdi maxaad samaysaa uu ka fekeraya ilaa saacaddii ugu dambeysay isaguna taagay saacaddii noloshiisa ugu dambeysay ayuu taagan yahay marwalba marka waxa weye qof walbaba ha laga maarmaana waxaad isku haraysaan waa camalkaaga hadduu kuu wanaagsan yahay iyo hadduu kuu xun yahaba isagaa saaxiib joogto ah kuu noqonaya oo ilaa qiyaami saacad isdaba taagnaanaysa camalkaas qof walba oo ku jecel waa kaasoo tega qof walba oo ku jecel kaas u tegahay mid soomaaliya oo yahay wuxuu yidhi wuu kaasoo kudahayaa sida inaad bar la harayso yidhi ya way kaasoo kudahayaan yani dadku way kaa soo cararayaan markay ku aasaan sidii inaad bar la harayso ood ku dhegdhegayso oo lugaha ad qabsanayso nin walba markuu aaso qof walba addunyadiisa gurigiisa usoo cararahay waa soo cararahay nin walba marka wuxuu yihi sidii inaad la harayso qabriga ila joogo oad cunaysoo kale ay kaasoo wada dhaqaajinayaan qofka dantiisa usoo dhaqaajina adigaa meesha ku haray marka ilaahi hana waafajiyo camalka saalixa ah ilaahina camal saalixa wehel iyo shafiic ilaahay nooga dhigo subxaanaه wa tacaala wa akmaluhu akmalu defni اlmeyd meydka aasidiisa kan ugu kaamilnimada badan an yakuuna waa inuu ahaado defnigu aasidu fii lexdin il sida sunnadaahee ugu fiican waxaa weye waa in il laga dhigo qaabka loo qudayo qabriga yacni iilka ulajeedada laga leeyahay waa maa yuxfaru waa godi yaroo la qudayo fii asfali jaanibi اlqabri min jihati اlqibla qabrigii markii la qodo ka bacdi ayaa dhinaca qiblada waxaa loo sii qodayaa god kaloo meydka la eg ayaa loo qodaya iilaa la yidhaha dhinaca qiblada xoogaa loo sikinayaa markaasaa god meydka la eg loo sii qodaya kaas marka waxaa la yidhaha iil ayaa la yidhaha nidaamkaasaa ugu fiican wa akmaluhu akmalu defni اlmeyd meydka aasidiisa midka ugu kaamilnimada badan an yakuuna waa inuu ahaado dafnigu fii laxdin iil fi lardi ardada dhexdeeda waa inuu iilkaasi ahaado ardadaasoo alqawiyati ee xoogga leh dhulka haddaan looga baqayn inuu soo dumo markii godkii la qodo god labaad haddana laga sii hoos qodayo inuu dumo haddaan laga baqin oo dhulku xoog leeyahay iilkaasaa la sameynaa sida sunnada ah iilkaasaa la sameynaa washaqin jeexidu jeexidaasoo fi rakhwati ardada jilacsan dhexdeeda ahaata dhulku haddii laakiin dhul jilacsan yahay qabrigii un waa la qodi iilna loo samayn hal maraa la qodi laakiin god labaad oo iil dhinaca qiblada xaggeeda laga sii qodayo oo asaga laga sii hoos qodayo ma jiro hadduu dhulku jilacsan yahay dhul jilacsan yahay wa an yakuuna haddana waa inuu ahaado wa yakuuna waa inuu ahaado qabrigu waasican cumquhu umru cumqu lqabri qabriga moolkiisu mid ballaaran oo waasica waa inuu moolka hoos loo qodayo qabriga waa inuu waasic yahay oo dheer uu yahay moolkiisu qaamatan qadra qaama joog qadarkiis iyo wabasdatan waqadra basdatin iyo farafidin qadarkeed waa inuu dheer yahay qabriga moolkiisu qof dhexdhexaad ah oo aadna aan u dheerayn aadna aan u gaabnayn ayaa qabriga dhex istaagay markaasuu wuxuu fidinaa gacmihiisu kor u taagay qofkaas joogiisa waa inuu qarin karo qabriga maanta taas maba lahayo sida sunnada khayrka badan sidaas wey laakiin waxaa weeye haddiiba xoogaa la asturaa maanta la joogaa bahalladu aysan qudanayn nidaamka ugu saxsan qabriga ee nabiga sunnadiisa waafaqsan salى اllahu عalيه wasalam waa in qof muctadil ah aadna aan u dheerayn aadna aan u gaabayn uu qarin karo godku faraha hadduu saa u taago intuu istaago sida ugu fiican fiihimaa fi اllaxdi waالshaqi iilka haddii iil laga dhigayo iyo haddii jeexid caadiya laga dhigayo iil aan laga dhigan labadoodaba istaag iyo farafidin qadarkoos waa in la qodo iilka iyo shaqiga labadaba waa habka ugu fiican oo qabriga loo dhammaystirayo allah subxaanaه wa tacaala aclam